الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين المسدر المؤول من أن والفعل الأمثلة يسرني أن تصدق يسرني صدقك يفرحك أن تنجح يفرحك نجاحك يخاف أن ينقص النيل يخاف نقص النيل يحب أن تنشط يحب نشاطك waxaynu ku jiray الجزء الثالث من kitaab النحو الواضح juskii saddexaad ama kitaabkii saddexaad naxو waadixa ka tirsan waxaynu soo qaadanay darsigii hore meelaha hamsada ina la fadxiyo ee la idhaahdo anna oo ah marka lasoo koobo guud ahaan meel kasta oo magaranaysaa mxuuha master looga baahan yahay waxa anna la yidhaahdaa idaa xallat hiya wasmuha wa khabaruha maxalla almufrad ama maxalla almaster marka ay dhacdo iyada iyo ismigeega iyo khabarkeega iyada iyo labadeeda macmuulba la dhaha hiya waa macmuulaha waa ismigii khabarkii markay dhacaan maxal almaster ama maxal almufrad ismi marka halkaa jumlada looga baahanya annaa ladha oo master looga baahanya masterkaas meeshaa la soo baxayaana icraabka jumladu meel ka dhacaya faacil baa jumlada ka dhinaa marka masterkii faacilkiibuu noqonaya waxaa ka dhinaa mafcuul mafcuulkiibuu noqonaya waxaa ka dhinaa majruur majruurkiibuu noqonaya wahaakada wuxuu inoogu xijisiiyey darsi kale oo calaaqa leh oo masterka muawalka ah ku saabsan waxaynu nii masder waa ismiga ficiladu ay leeyihiin waa magaca waana asalka waxa la dhaa ay kelmaduhu ka yimaadaan masderka waxa la dha ficil kasta masder buu leeyahay ficilada mutasarifkao dhani masderkaasina waa asalkii kelmadu ka timi waa jiridii kelmadda wey waxa kalena waa laamihii ka farcamay masderku isagu waa jaamid waxa kalena waxa la dhaha mushtaqaad isagaa laga soo qaatay maalan markaad daraba soo qaadato daraba waa ficil maadi yadribu waa ficil mudaaric idrib waa ficil amar daarib waa ismu faacil waa kii garaacayey madruub waa ism mafcuul waa kii garaacayey midrab haddaad tidhaahdo waa ismu اlaala waa aaladii wax lagu garaacayey madrib haddaad tidhaahdo waxa weeyaan waa ismu lmakaan iyo ismu samaan weye makaankii la garaacayay iyo zamankii wax la garaacayay madrib baa ladhaha waxaasoo dhani waa mushtaqaatun min almasder waxa laga soo ishtiqaaqday ama lagala soo baxay masderka masderka darabana waxa weeye aarbu arbun ama aarbu od alla soo gelso masderku waa ka kaasana asala darbunba waxaanoo dhan u asala lannahu maxaa u daliilay inay darbun asal tahay waxa kaloo dhanna mushtaq laga soo qaatay isagaa misterkaa lagala soo baxay yihiin waxaa u daliila darbun hal macno keliyay leedahay waa garaacee eh. wax kaloo la socdaa ma jiro darbun waa garaac kuwa kalena waxaa shardi macnaha asalka iyo macno kaloo siyaada ah inay yeeshaan markaa daraba tidhaahdo laba macnay leedahay macnihii asalkii garaacigu ku jira daraba waxa u dheer zamankii oo weliba maadia garaacaasi wuxuu dhacay fi zaman ilmaadi yadribu markaad tidhahdo macnihii darbigii ee masterkii waxa u dheer zamankii oo ah fi waqti alxaadir fi lwaqti alxaadir aw fi lmustaqbal idrib markaad tidhahdo waxa u dheer garaacii dalabka la dalbayo fi lmustaqbal inuu dhaco la dalbayo amar u yahay aarib markaad tiraahdo macnihii asalkiiyo garaacigu ku jira waxa u dheer faacilu darb qofkii sameeyey kii garaacaya wey garaaca samayna madruub markaad tirahdo waxa u dheer eh, aladii waqaca calayhi darb wahaakada macnihii asalkii masterku waa asaloo darbun isagu wey garaaco keliya waxyaabaha kale masterkaa lagala soo baxo waa in macnihii asalkii iyo macno siyaada ay leeyihiin wاlmasdaru aslun wa ayu aslin وminhu ya صاxi اشtiqاaq الficl mulxaة اlcraab xariiru ku yidhi wاlmasdaru أصlu masderku waa asl وأyu أصlin khilaaf baa yar jira qoryaha qaarkood baa le ficil maadiga asla markaasuu yidhi asalka ugu kaamilsan weeye wa minhu yaa saaxi ishtiqaaqu lficli wa minhu isagaa yaa saaxi yaa saaxibu yani ishtiqaaq اlficli ficilka ishtiqaaqiisu isagu ka yimid buri isagaa ficilka laga soo dhambalay oo lagala soo baxay min almasder baa ficilka laga soo ishtiqaaqday masderka waxaynu ku soo maray inuu yahay masder laba qaybood buu qaybsamaa masder sariixa iyo masder muawala goormuu sariix yahay isagii oo cad marka jumlada la dhigo masterkii oo sariix kharajtu khuruujan haddaan dhaho kharajtu min almasjidi khuruujan khuruujantaas waa masder sariixa laakiin haddaan idhaahdo uriidu an akhruja min almasjid uriidu an akhruja yani uriidu alkhuruuja weyaan iyadana macnaheedu an akhruja waa cashirkay noo soo socda ama anna iyo ismigeyga iyo aan geliyo markaana waa masder mu'awala marka maadaama masterkaynu ka soo baxnay uu ahaa master muawala master kaleo muawala ayuu inoo keenay oo isku xijisiiyey lilmunaasaba yani munaasabada ka dhaxaysa waxaa jira xuruuf la idhaahdo xuruuf lmasaadir almuawala yani xuruuf lmasaadir la dhahdo ama waxaa la dhahdaa alxarfu yani almawsuul alxarfi almawsuul alxarfi ama xuruuf masaadir xuruuf xarfu masderina oo marka aad aragto ay tahay inaad ogaato in meesha masder ku jiro masder muawali waxaynu soo qaadanay xarafkii u horreeyey muxuu ahaa anna oo masder laga soo dhalaali daa'iman haddaad anna aragto waa inaad tidhaha walmasder almuawalu min anna wasmiha wa khabariha faacilu naa'ibu faacil waa inaad tidhaha waa inaad masder ka soo dhalaaso dad anna aragto waa koo xarafka kalee mastarigii oo xaraf kalaynu qaadan doonno an ah an allatii tansibu ficla mudaaric antii ficilka mudaaric gelaysa nisbinaysa yaa yuriidu aalibu an yafhama adarsa an yatacallama an yastamica an yakhruja an yusalliya an yatawadaca yuriid اllahu an yukhafifa cankum antii ficilka mudaaric nisbinaysa waataynu soo maray an lan idan kay sow nawaasib اlficl mudaaric mahayn adawaat الnasbi an lan antaasi waa xarfu masderi meel kastood ku aragta waa in masder laga soo dhalaalay waa in la dhaha wاlmasder اlmuأwal min waa laba anna oo shadab waa ti aynu soo maray iyo an oo nunteedii sukuunsan tahay waa ti ficilka mudaaric nisbinaysa laba waxaa iyaduna ka mid oon hore u soo qaadanay meel fiican baan marinaynaa xuruuf ulmasaadirkii waaba shan xaraf saddex ka midaan ugu yaraan qaadanayna waxaan hore u soo qaadanay maa almastariya maa ladha almastariya ma huba inaan si fiican usoo bayaaminay halkaa markaan maraynay laakiin afcaalulistimraarkii aanu soo qaadanay ee ay ku jirtay daaba Ah, waxaa ujeeda zaala iyo barixa iyo faka iyo fatia iyo daala maa daama marka la dhado halkaa waxaynu ku soo maray maadaasi inay tahay masdariya darfiya maada daama ka horaynaysa afarta hore ee afcaalu istimraarka waxaa la shardiyaa inay nafyi maa naafiyaha ama nafyi iyo ka horeeyo iyo istifhaam iyo laakiin daama waxaa loo shardiyaa inay maa ka horayso ah masdariya maadaasoo ah masdariya darfiya marka maada daama ku jirtaana waa masdariya iyo meelo kalena way gali karta maa masderiyihina way jirtaa oo iyadana masder laga soo dhaalan oo maa dumtu xayan waxay ahayd muddata dawaami xayan masder baa laga soo dhaalan jira laa ukalimuka maa dumtu xayan laa ukalimuka muddata dawaami xayan master baa laga soo dhaalin jiray marka maa masteriyaa jirta maa an adii aan soo maro masteriyaa jirta antan aynu darsigan ku dhiganayno waa masteriya imisaynu marayno saddex waana saddexda ugu badan kay baa ku xigta iyaduna oo masteriya waa ti ficilka mudaariciyeedna nasbinaysa jitu kay afhama addarsa kay astamica ila darsi kay waa masderiya imisaan marinaya anna iyo maadi aan soo qaadan labadaa hore inu soo qaadan an darsigan aynu ku qaadan doonaa kay ku da afar soo low baa lagu shaneeya low wadduu low tudhinu fayudhinuun low yucamaru alfa sanatin low ayaa iyaduna noqotaa waata ugu yare iyaduna xarfu masderi noqoto kuwaas weeyaan shantaa xaraf xuruufta la ydhaha xuruuf ulmasaadir ee walmasder lmuawal la ydhaha masder muawala lagala soo baxa shantaa weey wahaaka xuruufan bilmasaadiri uwilaad wadikri laha khamsan asaxu kamaa rawow waha hiya an bilfatxi anna mushadadan wasiida calayha kay fakhudha wamaa walow gabaygaas ku tiri wahaaka xuruufan hoo ama qaado xuruuf bilmasaadiri uwilad oo masder lagu awilo almasder اlmuawal wahaaka xuruufan bilmasaadiri uwilad wadikrii lahaa hamsan sheegidayda a sheegay ee shan ka tiriyey asaxu iyo asaxiix badan kamaa rawow siday wariyeen culummadu wadikrii lahaa hamsan aصaxu kamaa rawow وha hiya an bالfaطحi waata darsigeenna an bالfaطحi بfaطحi الhمزة أna mushadadan taana shad lama sooma halkaas waziida calayha kay kayna ku dar fakhudha waziida calayha waxaa lagu daray xuruufta kay fakhudha yadna qaado yidhi kay masdariyay noqota wamaa maana waa lagu siyaadiyey walow wasiida calayha kayfa khudha wamaa walow mawsuulbayd keliya qolo ku tirsay mawsuulu alxarfiyu hamsatu axrufin mawsuulu alxarfiyu khamsatu axrufin hiya an wa ana iyaguna maarkasa beyt keliya qolo ku tirinaysay ayaa jira almasdar اlmuawal almasdar اlmuawal min an wاlficl masdarka lagala soo baxayo an iyo maarkasa e, e, ficilka lagala soo baxayo buu yiri min an wاlficl antii naasibada ahayd ee ficilka mudaaric nisbinaysay iyo ficilkii ay nasbisay wey halkan ma jiraan ismi iyo khabar lagala soo baxaya ma jiraan lannu antani ficilka mudaaric bay nasbisaa ee ismi iyo khabar ma qaadato alamila tusaalayaashii yasurunii waxa iga farxinaya ku faraxsanahay an tasduqa inaad run sheegto yasurunii waxa iga farxinaya an tasduqa inaad run sheegto yufrixuka waxaa kaa farxinaya adiga an tanjaxa inaad najaxdo yasurunii iyo yufrixuka labadu waxay ka kooban yihiin ficil muaaricoo marfuuca iyo mafcuul bihi yauruunii yauru waa ficil muaarico marfuuca sian soo icraabnay nuuntu waa nuun lwiqaaya ya-duna waa fii maxali nasbin mafcuul bihi yufrixukana waa lamid yufrixu waa ficil muaaricoo marfuuca kaafkaasina waa fii maxali nasbin mafcuul bihi labaduba maxay ka kooban yihiin ficlun mafcuul bih maxay naga dhiman oo dareemaysa aacilkii yasurunii waxa aniga iga farxinaya maxaa kaa ariye noo sheeg aacilkii maqan yufrixuka adiga waxa kaa ariye ama kaa arinaya halkaana aacilkii baa dhiman an tasduqa halkaynu ficil ka filayne aacil ka filayne aacil baynu sugayne waxaa meesha yimide an tasduqa iyo an tanjaxa labadoodana anta maxaad odhanaysaa xarfu masdarin wa nasbin xarfu masdarin wa nasbin ficilka mudaaricun bay nasbisaa iyadu tansib lism wa tarfacu lkhabar maaha tasduqa iyo tanjaxa waa ficlun mudaaricun ficlun mudaaricun mansuubun ban wa calaamatu nasbihi alfatxatu aahira waa fatxada daahirka waalfaacilu damiiru mustatirun wujuuba taqdiiruhu anta yasurunii waxaa iga farxinaya an tasduqa inaad run sheegto anta adigu yufrixuka waxaa kaa farxinaya an tanjaxa inaad guulaysato anta adigu wاlfaacilu damiiru mustatiru wujuuba taqdiiruhu anta ficilkaasi tasduqa iyo tanjaxa faacilkiisi waa haysta warkiisu u dhammaystiraya faacilkaasay u baahan yihin labadoodaba an tastuqa anta inaad run sheegto iyo an tanjaxa anta inaad adigu najaxdo way dhammaystirayeen maxaa inaga maqan jumlada maxaan tabaynaa oo inaga dhiman faacilkii yasurunii iyo yufrixuka intaasoo keliya inaga maqan jumlada wax kale wax ka dhimayi ma jiraan halkee lagala soo baxayaa faacilkaasi meesha ka dhiman an baa xarfu mastara anta iyo ficilka ay gashay ayaa masder lagala soo baxaya ma laga soo dhalaalinaya masderkaasina wuxuu noqon doonaa yasurunii iyo yufrixukada faacilkoogi waxaan odhanayaa an tasduqada hore wاlmasder almuأwalu min an wاlficli wاlmasder اlmuأwalu min an wاlficli faacil yasurunii wالtaqdiir yasurunii idka an tasduqa masterkaygu adaqa yasduqu sidqan weyaan masterku waa idi idi sidqi baan soo qaadanaya waxaan u idaafaynayaa markaynu anna iyo ismigayga iyo khabarkayga marayna maxaa loo idaafin jiray khabarkaa la tegi jiray maala mxuu ahaa calimtu ana allaha qadiirun calaa kulli shay oo kale haddaad tidhaahdo ana allaha qadiirun qadiiruntaa la tegayay khabarka anna waxaa laga soo qaadanaya masterkiiso qudra ah qudra maxaa loo idaafayn jiray marka masterkaa la soo qaato ismiga annaa loo idaafayn jiray calimtu qudrat allah qud ana allaha qadiirun calimtu qudrat allah ana allaha raxiimun raxmat allah ya ayaa la odhanaya halkanna marka masterka aad ficilka ka soo qaadata masterkiisa aad soo qaadato sidqi waxaad u idaafaynaysaa faacilka inta badan faacilka loo idaafaynaya haduu macnuhu loo baahan yahay aacilkii meesha la keeno aacilka mxuu ahaa an tasduqa anta buu ahaa wuxuu isku bedelaya marka idaafa loo bedelo kaaf kordhigan antadii kaaf kordhigan bay isku bedelaysa anti hadday ahayd kaaf hoos dhigan bay isku bedelaysa marka yasurunii sidquka ayay noqonaysa wtaqdiir yasurunii waxaa iga farxinaya sidquka runtaada adiga runtaada aad runta sheegtay sidquka marka idi waa mastarkii tasduqa lagala soo baxay idquka kaafkaa loo daafeena aggee lagala soo baxay faacilkii ficilka tasduqa w muhaaabkii de lala hadlayay an tasduqa anta idquka kiibaa ku jira yufrixuka an tanjaxa maxay noqonaysaa yufrixuka an tanjaxa mastarkiisa soo qaado najaxa mastarkiisu muxuu ah najaax urdaafee faacilkii oo kaaf kordhigana najaaxuka godna idan waa faacilkii yufrixuka najaaxuka wاlmasdar اlmuأwal min an min an wاlficli wاlmasdar اlmuأwal min an wاlficli anta iyo ficilka masderka laga soo baxaya faacilu yufrixuka ama faacilun aad iska tira faacil weeyaan wالtaqdiir yufrixuka najaaxuka yukhaafu waxaa laga cabsi qabaa an yanqusa naylu webiga nayl inuu hoosu dhaco biyihiisu nuqsaamaan yuxabu waxaa la jecel yahay an tanshada inaad firfirconaato halkana waad arkaysaa waxa la rabo yukhaafu waa ficil muaaric mabniyun lilmajhuul marfuuc calaamat rafci adamatu aahir yuxabuna saasoo kale waa ficil muaaric marfuuca laakiin mabniy lmajhuula muxuu u baahan yahay ficilku markuu yahay mabniy lmajhuul naa'ibu faacil buu baahan yahay lama hayo weli waa sugaynaa yukhaafu waxaa laga cabsi qabaa waa laga cabsi abo laga cabsoonaya ayaa noqon doona naib aacil yuxabu waa la jecelyahay waxa la jecel yahayba naib faacil noqon doona an yanqusa an xarfu masterin wanasbin yanqusa ficil mudaaric mansuubun ban calaamatu nasbi alfatxa anniilu faacil marfuuc calaamatu rafci adam an tanshada tanshada ficil mudaaric mansuubun ban wcalaamatu nasbi alfatxa wlfaacilu damiiru mustatiru wujuban taqdiru anta an tanshada anta taa warana an yanqusa faacilkaygu waa anniilu webiga niil inuu nuqsaamo laga baqay wاlmasdar اlmuأwal min an wاlficli naa'ibu faacil wالtaqdiir yukhaafu an yanqusa niilu hayay kala soo baxa masderki naqsi buu noqonaya horta naqsu waana la godaya ide wanaana bifaacili naqsiga waxaad u idaafaysaa faacilkii an yanqusa ficilka faacilkiisa anniil wey an yanqusa niilu soo faacil mahay naqs niili yukhaafu naqs niili obiga niil nuqsaantiisa laga cabsi aba yuxabu an tanshada an tanshada tuur anta iyo ficilka masterkii tanshada aad ka soo qaatay oo nashaaa maxaa loo idaafaynaya faacilkiisii oo anta kaaf kordhigan buu noqonaya muxuu noqonayaa yuxabu nashaaduka yuxabu waxaa la jecel yahay nashaaduka nashaadkaagaa la jecel yahay labadaasna waa naaibu faacil wاlmasdar اlmuأwal min an wاlficli naaibu faacil wالtaqdiiru yuxabu nashaaduka iyo yukhaafu naqsu niil an tafcala اlwaajiba inaad samaysa waajibka waajib wixii waajiba inaad yeesho ayaa khayrun laka ku fiican an tansaxa sadiiqa inaad u naseexayso saaxiibka ayaa afdalu ka wanaagsan ta kale inaad naseexayn weydo waayahay an tafcala alwaajiba an wa xarfu masdarin wanasbin tafcala ficlu muaaric mansuubu ban wacalaamatu nisbi alfatxa wاlfaacilu damiir mustatir wujuba taqdiiruhu anta alwaajiba mafcuul bihi mansuubu calaamatu nisbi alfatxa khayrun ayaa khayr badan maxaa la craabaya markaa khayru abar weya marka waa in mubtada jiro haddaad khabar tiraa waa in jiro maxay mubtada marka ka raadi xaggii hore mubtada ka raadi anta iyo ficilka masterka laga soo dhalaalinaya muxuu noqonaya mubtada marka halkaa hore markaan soo maraya intaana khayrunba soo gaadhin icraabka ayaa waxaan odhanaya an tafcal alwaajiba markaan icraabkayga dhammaystiro ficilka iyo faacilka iyo mafcuulka sheego yaan odhanaya walmaster almuawal min anwa alficli mubtadaun wاtaqdiir ficluka alwaajiba an tafcala waxay isku bedelaysaa ficluka ficluka alwaajiba samayntaada waajibka aad samaysaa khayrun laka way ku fiicanta khayrun marka waa khabarki khabar mubtada marfuuc calaamata rafci dam walaka allamu xarfu jar wاlkaafu damiir mutaصil mabniy cala اfatxi fi maxali jar biاllah wاljaaru wاlmajruuru mutacaliq bkhayr khayru laka jaarmajruurka lakana wuxuu ku tacaluqayaa khayr an tansaxa sadiiqa afal an tansaxa waa anti iyo ficilkii mudaaricay nisbinaysay faacilku waa damiir mustatira wujuuban taqdiiruhu anta asadiiqana waa mafcuulu bihi mansuub afaluna waa khabarkii marka intaynaa khabar odhan waxaa la odhanayaa halka hore wاlmasdar almuwal min an wاlficli mubtadaun wالtaqdiiru an tanصaxa nasiixatuka ama nusxuka nusxuka الصadiiqa afضalu almuru'aةu an taxtarima nafsak sharaftu waa inaad naftaada ixtiraamto muru'adu waxa weeye iyo sharaftu an taxtarima anta nafsak almuru'atu waa mubtada marfuuc calaamatu rafci dama an taxtarima waa aniga ficilkii mudaaricay nisbinaysa wاlfaacilu damiiru mustatru wujuba taqdiruhu anta nafsaka mafcuul bihi mansuuba calaamatu nasbihi alfatxa wanafs mudaaf wakaafu lmukhaaطabi damiiru mutaصil mabniyu cala اlfatxi fii maxali jar biاlidaafa waxba ka dhiman jumlada icraabkayga weli aynaa sheegin almuru'atu waa mubtada khabarkiisii baa la raadinaya lanna waxaa ka dambeeya ficil mudaaric iyo faacilkiisii iyo mafcuulkiisii buu noqday waa in khabarkii la helo wاlmasdar اlmuأwalu min an wاlficli masderka lagala soo baxaya an taxtarima muxuu noqonaya khabarun ama khabaru mubtadai wataqdiiruhu almuru'atu haye ixtiraamuka nafsaka an taxtarima masterkeygu waa ixtiraam faacilkiina way idaafeen an taxtarima anta ixtiraamuka anta haddii aan gabadh la hadli lahaa oon odhan lahaa almuru'atu an taxtarimii nafsaki masterka markaasoo dhan waxaan odhan lahaa almuru'atu ixtiraamuki nafsaki haddaan laba qof la hadli lahaa oon odhan lahaa almuru'atu an taxtarimaa anfusakumaa nafsaykumaa nafsakumaa anfusakumaa saddexduba way bannaayeen almuru'atu an taxtarimaa nafsaykumaa anfusakumaa iyo nafsakumaa sidii muxuu ahaa in ila allahi faqad sagat quluubukumaa quluubukumaa waxay la mid tahay anfusukumaa qalbaakumaa carabi ahaan qalbaakumaa idan qof walba hal qalbi buu leeyahy labadoodii laba qalbi ama qalbukumaa laakiin quluubukumaa ta ugu fasiixsani waa taa qur-aanka ku yimid halkan waxaan odhanayaa markaa almuruu'atu an taxtarimaa nafsigii jamci anfusakumaa sida quluubukumaate quluubtiina waa la jamciyey waana laba qof halkana nufuusta u jamci mogta nufuusakuma weliba nufuusta fiican eh, in nufuus lagu jamciyo nafsida nufuus anfusta inta badan tii towkiidka lagu jamciya an taxtarima nufuusakuma an taxtarima soo dhalaali masterka maxaad oraysa almuru'atu ixtiraamukumaa kuma un bay noqonaysa nufuusakuma almuru'atu an taxtarimuu ixtiraamukum almuru'atu an taxtarimna ixtiraamukunna almuru'atu an yaxtarima huwa ixtiraamuhu almuru'atu an taxtarima hiya ixtiraamuha almuru'atu an yaxtarimaa ixtiraamuhumaa almuru'aةu an yaxtarimuu ixtiraamuhum almuru'aةu an yaxtarimna ixtiraamuhunna masderka mar walba faacilkii meesha ku jira oo wax la macnaa damiir la macnaa la keenay ayaa la keenay ashuxu bakhayltinimadu iyo yamxeerintu an tabkhala waa inaad ku bakaysho bimaali hayrika hayrkaa maalkiisa ya haddii shuxigu iyo bukligu ahaa eh, ceeb inuu qofku xoolihiisa qof u baahan uu ka haysto uu ka xajisto oo uu kaga bakhaylo qofka dadka kale wax bixinaya ka cadhoonaya ka war dadka kale wax uu ka xanaaqsanya dadkan maxay xoolahooga iskaga bixbixiyaan ya ashuxu waa ka daran an tabkhala bimaali hayrik karamkuna siday soomaalidu lahaayeen ninka eh, maaragsa reerkiisa kaa baraya maxay odhan jireen iyo nin dhex ninka reer kale kaa baryana nin labaadna bay odhan jireen reer kale hoolo kale marka kana waxa weeye kiisa intuu qadiyey kaa qadiyey iyuu doonayaa ka dadka kalena inuu kaa qadiyo dadka kalena inaanay wax kusii ashuxu an tabkhala waa inaad ku bakhaysho bimaali hayrik ashuxu waa mubtada marfuuca lam turafic dama an xarfu masdarin wa nasbin tabkhala ficlu mudaaric mansuub ban wa calaamatu nasbi alfatxa wاlfaacilu damiir mustatir wujuba taqdiru anta an tabkhala anta bimaali jaaru wamajruuru mutacaliq bitabkhala ficilkaas ku tacaluqaya maali mudaaf غayri mudaaf ilayhi majruur calaamatu jari alkasra wahwa mudaaf وكاف المخاطب ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالإضافة marka بmaali bad waa xarfu jar maalina waa ism majruur bilba maali waa muaaf ayri waa muaaf ilayhi majruur bilkasra ayri haddana waa muaaf kaafkuna waa muaaf ilayhi fi maxali jar weyaan waayahay ashuxu oo mubtadaa khabarkiisi baa la raadinaya an tabkhala anta iyo ficilkaas ka tug masterkaasoo dha masterkaasa khabarkii noqonaya muxuu noqonaya bukhluka tabkhala bakhila yabkhalu masterkiisu waa bukhli faacilkiina way daafay an tabkhala anta bukhluka ashuxu bukhluka weeye ku bakaylidaada bimaali hayrig alaba tilmiidu ardaygii wuxuu dalbay an yujiiba inuu ka jawaabo maxaa la dhahda su-aalaha inuu ka jawaabo dalba fartuu taagay anaa ka jawaabaya alaba tilmiidu an yujiiba alaba waa ficil maadica tilmiiduna waa faacilkii an yujiibana waa an ficilkii mudaaricee nisbinaysa an yujiiba faacilkii mee an yujiiba an yujiiba ficilka faacilkiisi me huwa an yujiiba inuu jawaabo huwa isagu ضمير مستتر جواسا تقديره هو والمسدر المؤول من أنوى الفعل مفعول به والتقدير طلب التلميذ وxuu طلبay الإجاaبة inuu su-aaشha ka jawaabo أراada الناaظiر maamuluhu wuxuu doonayay ama kormeeruhu an yakhtabiranii inuu i jarabo ama i imtixaano ayuu doonay inuu bilkeediyo i imtixaano ihubsado ihubiyo yani aqoonta oo kale maalan waa imtixaankii ikhtibaarku waa imtixaankii araada naadiru wuxuu doonayey an yakhtabiranii araada ficlu maadin mabniy cala alfatx annaadiru faacilun marfuucun waa calaamaة rafci الضma araada naadiru an xarfu masdri وnaصbin يkhtabira ficl mdaarc manصuub bأnhu calaamaة nasb alfatxa wاlfaacilu ضamiir mustatir jawaasan taqdiiru huwa yacuudu ilى الnaadir wالnuun nuun اlwiqaaya wlya ضamiir mutaصil mabniy calى sukuun an ykhtabiranii fii maxali nasbi mafcuul bihi an ykhtabiranii maxay iskugu jirtaa ykhtabiranii ficilkii mudaarico ykhtabira oo mansuuba faacilkii oo damiir mustatiro huwa oo naadirka u noqonaya ninka waxay imtixaanaya waa kormeerka waayahay nuuntoo nuun luqaaya ykhtabiranii iyo yadoo fii maxali nasbin mafcuulu bihi calaa kulli xaal ficilkii iyo faacilkii iyo mafcuulkii bay ku jiraan meesha intii loo bahna yaa wax ka dhiman yihiin jumlada yay wax ka maqan yihiin araada ficilka araada wuxuu doonay annaadiru kormeerku ama maamuluhu mafcuulkii baa dhiman muxuu doonay muxuu rabay an yaktabira masterkiisu waa ikhtibaar waxaad u idaafaysaa faacilka haddaad u idaafayso mafcuulkii baan ka tegaynaa haddaynu faacilka u idaafayso nidhaana araada naadiru ikhtibaarahu macnuhu macnihii waadix ma noqonay waxaan u idaafaynaynaa mafcuulkaan u idaafaynaynaa an yaktabiranii anigu soo maahayn qofkii la imtixaanaya yadaas soo mafcuulkii kuma tusay mafcuulka way daafeen lannahu damiirka faacilku wuxuu noqonayaa annaadir annaadirna wuu sheegan yahay halka horaan kusoo sheegay araada annaadiru baan soo odhanaya an yakhtabirahu haddaad u celiso yani ikhtibaarahu haddaad tira ikhtibaarahu khalad baa laga fahmaya marka waxaan odhanayaa ikhtibaari araada annaadiru ikhtibaari marka masderka la dhalaalinayo inta badan aacilka loo idaafeeya laakiin haddaan faacilku macno badan samaynayn oo mafcuul ku jira meesha mafcuulkaadu idaafaynaysa aacilkana waa laska fahmaya waa la tuuraa marka masterka la joogo aacilka waa la ska tuuraa mafcuulkiisa loo idaafeeya marka araada naairu an yakhtabiranii ikhtibaarii bay noqonaysa ikhtibaari raqibtu waxaan jeclaaday fii an yusaafira inuu safro raqibtu waa ficil iyo faacil fiina waa xarfu jan an yusaafira waa an iyo ficilkii mudaaric faacilku waa damiir mustatira jawaasan taqdiiru huwa an yusaafira huwa inuu safro ninkaasi baan jecelahay wاlmasdar اlmuأwal min anwa اlficli majruur bfi wataqdiiruhu ragibtu fii safarihi halkan imika waxaan u idaafayna faacilkii an yusaafira huwa lanna wax kaloo ku jiray oo la tartamaya oo kaga habooni ma jira faacilkiisii iskaga idaafee fii safarihi raqibtu fii safarihi ninkaa sayid safarkiisaa jecela inuu safro cajibtu waxaan la yaabay min an tatakabara anta inaad kibirto ajibtu min an tatakabara ajibtu waa ficiliya faacil min waa xarfu jar an waa xarfu masdarin wanasbin tatakabara ficil mudaaric mansuubun bian wacalaamatu nasbi alfatx walfaacilu damiiru mustatir wujuban taqdiiruhu anta haye ka soo dhalaali masterkii cajibtu min takaburika faacilkii baan u daafay lann wax kale oo maaragta meesha eh, ku jira oo loo bedeli karo oo macnaha ka waadixsani ma jiro marmar bay dhacdaa in faacilkii la iska tuuro oo loo idaafeeyo maxay mafcuulkii ama shay kaleoo la socday loo idaafeeyo wuxuu yihi qawaacidka an xarfu xarfu masdariyun xarfun miyuu tanwiiniye miyay tanwiinsan tahay marka xarfun wey nacti iyo mancuud bay isku noqonaan an antu oo mubtada dhacaysa ay araabka xarfun xaraf weeye khabarkii bay dhacaysa xarafka oo masdariyun masdariya oo masder laga soo dhalaalay masder muawala lagala soo baxo xarfu masderiyu imise xarfu masderiyu laydha cannadii aan soo maray cantan ay waa laba maadii aan soo maray iyaduna maadaama aynu ku soo maray kay iyo low wa qaliilun dikru low low in la sheegaa way iska yarta ya wa qaliilun dikru low baa la waayahay an xarfun masteriyun ama xarfu masterin waa laysku idaafeyn karaa xarfu masterin laakiin masteriyun markaa ma noqonaysa xarfu masterin la an xarfun masteriyun waa xaraf masteriya xarafkaasoo yuawalu lagu awilo huwa isaga iyo walficlu ladii bacdahu ficilka ka dambeeya isaga iyo ficilka ka dambeeya wa an yani walmasder lmuawalu min an walficli madras walmasder lmuawalu min an walficli ama wاlmasdr اlmuأwl min an wma daklat calayh saasay mararka qaar ku dira huwa iyo wاlficl اladii bacdahu waxa lagu awilaa bimasdrin masder baa laga soo dhalaalay qad yakuunu اlmasdr اlmuأwal min an wاlficli masderka laga soo dhalaalinaya an iyo ficilka wuxuu noqon karaa qad yakuunu faacilan faacil buu noqon karaa aw naa'iba faacilin buu noqon karaa aw mubtada'an buu noqon karaa aw khabaran aw mafcuulan bihi aw majruuran buu noqon karaa mid lagu jaray bixarfi jarin tamriinaat bayin fi lcibaaraat alaatiya kula masdarin muawalin masder kastoo muawala sheeg min an walficli lagala soo baxay wadkur mawqicahu min alcraab craabka wuxuu noqonayana sheeg wاlmasdar اlmuawalu min an wاlficli faacilu mubtadaun khabarun wataqdiiruhu kada wakada yuxibu kulu insaanin qof kastaa wuxuu jecel yahay an yanaala huwa aلsacaadata inuu liibaan gaadho oo uu liibaano ayuu jecel yahay wayamacu wuxuu hunguraynayaa waxay ku cadfan tahay yuxibudi qof kastaa wuxuu jecel yahay wayamacu amac kaga jira fii an yasila inuu gaadho ilaa maqsuudihi hadafkiisa min aqrabi ariiqin wadada ugu dhow qofna ma rabo inuu soo daale wuxuu rabaa meel gaaban inuu hadafkiisa kaga baxo oo uu ku gaadho wakhayru wasiilatin lidalik wasiilada ama ariiqa ugu wanaagsan lidaalika ee arrintaa loo mari karo naylu sacaada iyo alwusuulu ila almaqsuudi min aqrabi ariiq inaad meel gaaban ka gaadho hadafkaaga waddada loo mari karee ugu wanaagsani an yuqawiya casiimatahu wasiilada ugu wanaagsani waa inuu xoojiyo go'aankiisa go'aankaaga inaad adkaysa weeyaan waddo khuraafihi ma jirto halkaas lagaga soo boodo markii lasoo boodo laakiin dadaal baa lagu gaadhaya meesha dadaal iyo casiima iyo go'aan an yuqawiya casiimatahu waa inuu go'aankiisa xoojiyo bixayu makaan ama xad uu gaadhsiiyo laa yudcifuhaa aanu daciifin karin an yascuba alcamalu inuu camalku adkaado casiimadaada waxaad gaadhsiinaysaa heer xataa hadday hawshu adkaato aanad ku daciifayn oo aanad ka soo joogsanayn ee aad u bareerayso oo aad ku adkaysanayso baxayu makaan laa yudcifu aan u daciifin karayn an yascuba inuu adkaado alcamalu camalku walaa yuuhinuha aanu daciifinayn laa yudcifuha adibay ku cadfanta bixayu laa yudcifuha an yascuba alcamal walaa yuuhinuha wa bixayu laa yuuhinuha wahankuna waa dacfi aanu daciifinaynin an yatuula inuu dheeraado zamanuhu zamanu hadduu ku dheeraado shaqadii ka dhammaan weydo hawshii ka dhammaan weydo waa daashay markay iska fadhiista aanu odhanin oo aanu daciifinayn waa go'aan adag inuu halkaa gaadhuu rabaa uu jiirtaa ama kadartaa ka baxo marka wax soo celinaya ma jiraan intay doontaa ku qaadato saacaad wuxuu rabaa inuu halka maarksa hadafkiisa u gaadho faabru tan kale noloshuna dee ayaan bay kugu qaadanaysaa kadar iyo buur yar bixideeda hadday saacaad kugu qaadanayso oo ay tahay inaad u bareedho u adkaysato nolosha hadafkeega inaad gaadhaana dee waxay kugu qaadanaysaa maxay ayaamun wa shuhuurun bay qaadanaysaa inaana daalin baa la rabaa faabru buu xidhi uu soo koobay wuxuu idhi sabirka oo adkaysigiia wata'anii iyo ka fiirsiga si degan oo fiirsi leh oo aan degdeg ku jirin wax loo wado atta'anii walitqaanu iyo hagaajinta shaqada sideedii loo qabto hawsha sideedii loo qabto ee aan la dayicin oo aan la dayilsan saddexdaa arrimood asabr sabirkii waxaa ka soo horjeeda sabir daradii qofka markuu xoogaa hawsha wadaba idhaa waan daalay ee aan adkaysi lahayn mogta adkaysi lahayn sabir baa loo baahaya adkaysi wataanii taasina waa maxay cadam listicjaal wey inaanu qofku degdegin dadka degdegaana meelo badan wax badan bay khaldaan wax badan bay khaldaan cilmiga barashadiisuna waa sidaa haddaad tidhahda halka u sarraysa ka bilow intood degdegto degdega waxaa ka mid a cilmiga barashadiisa adoo aan fahmin kitaabkii hoose ee yaraa inaad u gudubto kitaabka sar ama marka horeysaba tiraa sheekh ama macalin waxaan doonaynaa inaad kitaab noo bilo qadru nada maala shuduuru dahab ama alfiyat bnu maalik naxwa inaad noo akhridaan doonaya alfiyaha sheekh inaad noo dhigtaan doonaya dariiqiibu soo gaabi bu isleeya mogta isticjaal baa ku jira degdeg ya markaa taasi waa halisteeday leedahay qofku weligii ariiqii ma gaadhay lannu degdeg buu sameeyey arrimaha adduunka iyo hawlaha adduunkuna wada sidaas waxay u baahan yihiin ta'ani bay u baahan yihin si degan inuu hawlaha qofku ku firsado waxbarashadiina ta'anigu waxa weeye inaad halka u hooseysa ka soo bilo fanni kasta waa sidaa sida qofku culummo ku noqon kara uu sheekh ku noqon kara maaha inuu boodboodo oo kitaabyahel baa dhigtay kanaa dhigtay kanaa dhigtay uu yidhahdo waxa weeye inaad fanni kasta ka soo bilowdo halka ugu hoosayso haddii aad xadiid baranayso waa inaad arbaciin ka soo bilowdo adoo hataa arbaciinka yaqaan ninkii maarkasta sheekha calimow la tegto oo aqoon xadiidkii u leh halka ugu hoosaysa uu kaaga soo bilaabo halkaayse soo saaro macnihii kaa dhaadhiciyo si yaroo fudud oo biduuni yani mashaqatin ah aad kor ugu socota tadriijiya tartiib tartiib adigoo aan wax dhibe ah arag iyaad halka sare gaadhaysa waxaanad awoodaysaa kutubtii hoosoo dhan inaad dadka udhigi karto adiguna aad dadka udhigi karto wixii fahamta laakiin hadduu bukhaari ka soo bilaabo sida dadku imika u badan yihin bukhaari iyo muslim iyo sunankay ka bilaabaan sunanka ayay ka bilaabaan waxay doonayaan inay madaxa kaga yimaadaan xagga sare laakiin makhaadirteeday leedahay qof aad u dakiya waa laga yaabaa inuu madaxa kaga yimaado oo dadaal badan yaa istinaa iyo aan caadi ahayn laakiin dadka caadigae maargsa iyo mucdamka dulaabta halka hoose in looga bilaabo oo culummadu waxay ku fasiri jireen moogta culummada rabbaaniyiinta ladha rabbaaniyiin yurabbuuna dulaab bisigaari alcilmi qabla kibaarihi bay odhan jireen waa kuwa ardayda ku tarbiyadeeya cilmiga kiisa yaryar intaan la gaadhin ka waaweyn masaa'il waxaa iyaduna khata'a ah moogta markaad cilmiga baranaysaan maala xadiioo kale markaad baranaysaa in arbaciin intuu ninkuu dhigo oo masaa'ilkii oo dhanna ku niqaasho ikhtilaafu culamaa kulla shay eeg isagoo arbaciin ku dhigay inuu masaa'ilkii o dhan ku niqaasho sheekh hebel baa sida yidhi kan kalea radiyey kanaa halkan kaga jawaabay kanaa halkan kaga jawaabay hada tadyiic lilwaqti goormaad iftaa gaadha adugu iftaa iyo in iftaaga lagaga sheekeeya iyo tarjiix masaa'ilkaad kale rajaxda iyo hada laysa aaliba cilmin waa sheekh de kaas waa munaadara cilmiya taas intuu sheekhu kitaab ka hooseeya munaadara cilmiya ka qabto dood cilmiya waa nin mutamakira kaas ardayga wax dhiganaya waxaa khusaysa halkaa xadiis in laysku saaro macnihiisa ku jira laga soo saara hadday fawaaidka ku jiraan waa wax wanaagsan hore uu socdo lann ardagani dhegaysi maha wixiisu wuxuu rabaa inuu kan barto oo uu kan waliba culmmadeennii hore ee muslimiintu waa la xifdisiin jiray ardada taiid ba mutuunta horta la xifdisiin jiray mutuunta kuwa nadmiga ah iyo kuwa aan nadmiga ahaynba korkuu ka qaban jira arta isagoo nadmiga korka ka hayaa loo dhigi jiray ama matnigaa korka ka haya ayaa loo arii jiray ka warran qof xasuusanaya xifdigiina xasuusan oo haya macnihiina maarksa goor walba wuxuu odhanaya un kitaab hebelna waa tii yaaniga ku soo maray cimridiga naxwaha nadmiga cimridiga dadka la xifdisiyay ardayda waxa lagu yaqaana iyagoo alfiyaha maraya inay soo deliishadaan maxay cimridiga waa kii cimridigu lahaa sidaa iyo sidaa yaa ay soo qaataan goor walba masaladii baad xasuusnaas marka xifdigii intoon ka tegnay xifdigii ayaa iminkana waxaa laga tegayaa fahamkii yani tartiib loo soconaya sidaa laga tegaya oo aad moodda in la boodboodayo moogta waayahay waxaan marayay markaa asabru wataani cadam اlisticjaal weeyaan wاlitqaan did اlihmaal did اlihmaal ihmaalku waa dhayalsi iyo dayacaad hawsha sideedii loo qaba waayo in allaha yuxibu ida camila axadukum camala an yutqinahu waa inu sidiisii hawsha u qabto saddexdaa arimood saddexdaa sifo asbaab najaax weeye fi hadi ayaat fii haadihi alxayaa noloshan asbaabta lagu najaxaa waa kuwa kusuud walaa yukhshaa lagama cabsi qabo an yadiica inuu dayacmo camalu lcaamili caamilka camalkiisii ka shaqaynaya shaqadiisii caamilkii almuttasifi biha ku sifoogay almuttasifi biha sifaatkan caamilka ku sifoogay yani sabr ee saabira taani ku sifoobee mutaaniya idqaan ku sifoobee mutqina kaa camalkiisuina dayacmo lagama baqayo buuri laa yuksha an yadiica camal اlcaamili almutasif bihadihi sifaat dee meelo badan buu geliyey antii geliyey soo maha idinkaan idinka tegaya soo diyaariya tamriinka labaad wuxuu yidhi xawil اlmasaadir صariixa fi اljumal اlaatiya ila masaadir muawalaة min an wاlficl wاdkur mowqica kuli masdarin muawali min alcraab masaadirtan صariixa waxaad u bedeshaa masaadir muawala wuxuu yihi yasuru اlwaalida waalidka waxaa ka farxiya taadub اlwaladi waladka edebsigiisa waladkiisoo edeb leh waalidka way ka farxisa yasur waa ficil muaaric marfuuca alwaalida waa mafcuulkii waa kii laga arinayey aadubuna waa wii ka arinay waalidku maxaa ka ariya oo ku ara taadubu waladihi waladkiisoo edebsile oo edebleh uu ku araa buui taadubu waa aacilkii aacil marfuuc taadubu waa muaaf alwaladina waa muaaf ilayh masderka halkaa ku jira waa kii waa taadubka taadaba yataadabu taaduban tacalama yatacalamu tacaluman taadubka weye waa masder sariixa mise waa muawal imika waa ariix muawal u celi yasuru اlwaalida an yataadaba alwaladu waa faacilada yasuru اlwaalida an yataadaba alwaladu qiraa'atuka fi lkutubi amru naafic qiraa'adaada kutubtaada akhridaay waa arrin naafica ah. maxaad oranaysaa an taqra'a fi lkutubi amru naafic an taqra'a mster muawal markaad soo dhawaalisay muxuu isku bedelaya qiraa'atuka yuntadaru waxaa la sugayaa siyaadatu sukaani misra masr dadka degan inay biiraan tiradoodu kaiiran in badan inay biiraan ayaa la filanaya yuntadaru ziyaadatu sukaani misra kaiiran yuntadaru waad arkaysaa waa ficil muaaric oo maxay ahayd mabniy lilmajhuula oo marfuuca siyaadatuna waa aacilkii waa naa'ibu faacilkii siyaadatu waa muaaf sukaani waa muaaf ilayhi sukaani waa muaaf misrana waa muaaf ilayhi haye kaiiran ziyaadatan kaiira yani waxaynu ka dhigaynaa mafcuul mulaq ayaan ka dhigaynaa waayahay marka halkaas ziyaadatuda masderkaa ku jiro ziyaadatuda sariixa waxaad ka dhigtaa masder muawala yuntadaru waxaa la filanaya an yaziida ama an yazdaada sukaanu misra kaiira an yaziida ama an yazdaada waa isla ictadtu waxaan caado ka dhigtay ta'amula alsilati asilada inaan u fiirsado su-aalaha inaan iska fiiriyo horta intaana ka jawaab ictadtu ta'amula alsilati ictadtu haye an ataamala alsilata imika wuxuu dafiyey mafcuulkiisa umaa an ataamala alsilaa mafcuulkii baa taasaa loo baahi badan yahay ictadtu haddaad tiraa ictadtu ta'amuli tidhaahdo mafcuulkii haddana loo baahanaya faacilkiibu iska tuuray wuxuu dafiyey mafcuulkii ta'amula alsilati asiladu waa kuwii la fiirfiirinayay mafcuulkaa marka inta badan faacilkaa loo idaafeeya laakiin marmar faacilkaa la yska tuuraa maxaa loo idaafeeya mafcuulka iyo wixii lamid أول الواaجiبaaت حب الوطن أول الواaجiبaaتi معرفaة اللaه soo ma أول الواaجiبaaت muxuu noqonaya ama أوجب الواaجiبaaت sheekh way yar halkaa yaradkeeyeen حب الوطن ay أول الواaجiبaaت waayahay أول الواaجiبaaت معرفaة اللaه weyaan marka أول waa مبتدأ أول waa مضاaف الواaجiبaaتina maxay waa mudaafu ilayhi xubuna waa khabarkii xub ullah ka dhig xub ulwaطani waayahay maxaa ku jira halkaa maxaynu odhanaa awal اlwaajibaati an tuxiba alwaطana an tuxiba alwaطana awal اlwaajibaati an tuxiba allaha an tacrif allah macrifat allah dad ijtahid fii tartiibi camalik ku dadaal camalkaaga tartiibintiisa ijtahid fii tartiibi camalik yaanu isku dhex daadsanaan waxaad qabanaysaa waa inay ku habaysan yihiin iyo wakhtiyadaad qabanayso waa munaam qofka wakhtigiisu inuu ahaado inuu iska socdo ma sax maaha ijtahid anta fii tartiibi camalik tartiibi waa ism majruum bfii tartiib waa muaaf camali waa muaaf ilay camali haddana waa muaaf kaafkuna waa muaaf ilay ijtahid fii an turatiba camalaka fii an turatiba camalaka mafcuulkii loo idaafiy fii tartiibi camalika waayahay tamriinka saddexaad xawil ilmasaadir almuawalata fi اljumal اlaatiya ila masaadir صariixa wisweydaariya kuwaan aan soo maray iyagoo sariixa yaaleen muawal baad ka dhigaysa kuwana iyagoo muawala yaalaan maxaad ka dhigaysaa sariix alghiibatu xantu an tadkura akhaaka bima yakrah waa inaad walaalkaa ku sheegto wuxuu necab yahay ama ha ku horjoogo ama ha kaa maqnaadee inaad wuxuu necab yahay ku sheegta ayaa xan noqonaysa alghiiba bikasri اlghayn kutubtaada kitaabka markaad aduu leedahay qaamuuskaa laga baadhaa kelmadda xarakada uu xarakeeyana waa la yskaga xarakaysta ama lagu dulqoraa kitaabka alkaa haamishka dushaasa hoosta iyo halka sareeyo ayaa lagu qoraa kitaabkaaga waa inaad wax badan ku qorato fawaa'id badan maaha sidii aad ku soo iibisano inaad u haysata maaha kutubtii hore weliba waxa si weyn loo banayn jiray xaamishiyadaasoo dhan halka kore iyo halkaa dhinaca iyo halka hoose intaba waxa laga tegi jiray masaafa cad baa la banayn jiray oo qoraalka laga tegi jiray oo lagu talageli jiray ardaygu ama sheekhu inuu ku dulqorto fawaa'idka hore ku dulqorto oo lagu dul qoreen imika alhaybatu iyo alhaybatu labay kala yihiin alhaybatu haddaa tira maxay macnaygu noqonaysa bifatxi alghayb maqnaanshaha weeye hayba moogta aaba iyo haybu haybata kana waa hayba oo xantiya iqtaaba yaktaabu ya haybatan alghayba weyaan xantuna bikasri alghayb labadaba halkaasaad ku yar qoranaysaa qaamuuska intaad ka soo qaato midina ay qiyaab tahay midina ay xantii tahay haddii aanad sidaa u xarakaysanoo qaamuuska mar walba ka yar eegino aanad sidaa ula soconna kelmado badan baad u haysanaysaa laxan adoo xanta ka sheekaynaad haybatu odhan doonta haybadu alhaybatudaad haynaysa waxaanad leedahay maqnaashaad ka sheekaynaysa waxaanad isku haysataa inaad xan ka sheekaynayso alghiibatu an tadkura akhaaka bima yakrah yajibu waxa waajiba an tufakira fi lcamali camalka inaad ka fikirto qabla shuruuci fiihi intaan la gudagelin an tuxsina alqaliila inta yar inaad wanaajiso khayrun ayaa dhaanta oo ka fiican min an tuhmila fi lkaiir wax badan inaad tidaa waan qabanaya oo aad sidoodii u qaban wey wax yar ood qaban karayso hawsha waan qabanaya adhabuy ood si fiican u qabato adoo wax badan baan qabanaya idhaa wixiiba wada dayaca buy laa tuxaawil isku dayin an tacida inaad wax ballan qaado waxaasaan ku tari doona waxaasaan ku siinaya min ayri qudrati cala alwafa adigoo aan awoodi karayn buuxinta iyo kasoo bixidda ballanka aad ballanqaata ha ballanqaadin haddaanad oofin karayn laa tuxaawil an tacida min ayri qudratin cala alwafaai yuraadu waxaa la rabaa an tattasica shawaaricu alqaahira shawaaricda qaahira inay waasic noqtaan la rabo in la ballaadhiyo yaxsunu waxa habboon an tamshiya daa'iman weligaa inaad marto al janib اlymani min aariiq dhinaca midig wadada al janib اlymani min aariiq xagga midigta mar kasta dadkiibaa xataa u baahan sidii gawaarida in haad loo kala sameeyo ma jiraan meelo badan oo daduni maraan laga gala santarada ganacsiga iyo meelaha laga galo dhulka qaarkood waxaa jira sidii gawaaridaa loo socdaa adigu haadka midigtaad leedahay markaad socoto mar kasta xagga midigtaad maraysa markaa dadka xaggaa u socdaa maalan dhinacaa midigtay wada socdaan markaa dadku dhinac socdaan ama way isgarab socdaan ama way isdaba socdaan eh, saasay u dhinac bay wada socdaan qaybta kalena xaggaa kale ay kaa maraysaa bidixda ay ku weedaaranaysaa iyaguna dhinac bay wada socdaan hadday dadkana iska hor yimaadaan soo isjeedi maayaan markay dad badan yihiin intay kala leexleexanayaanbaa wakhtigu ku lumaya ide waad isku soo beegmaysaan qofkii waad isku soo beegmaysaa sidaana sidii gawaarida iyo labahaad loo kala sameeyey weligaa waxaad wadada ka martaa maxay rasiif baa la dhaa weliba dhinaca dadka loogu talagalay dadku maraane gawaadhida ka baxsan xagga aymanka midigta mar kaa kalena midigtiisu maraya marka layskama horay maraya mogto dadkana dhinacan xaggaasay u wada socdaan kuwan kalena dhinaca kale ayay u wada socdaan marka garab daba socon karaa mooyaane inaan laysku hor iman bay ka ilaalina yaxsunu waxa fiican an tamshiya daa'iman weligaa inaad socoto cala aljaanib اlaymani min aariiq Eh, de kuwan idinkaa ka soo shaqayn yaxsunu mashyuka iyay isku bedelaysaa soo ma an tamshiya faacilkii baa meesha ka yaxsunu mashyuka daa'iman cala aljanib اlaymani min aariiq wallahu aclam